bismi illaahi raxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo afaraad oo suuratulmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayihii ugu dambeeyey alla wuxuu yidhi waxaad arkaysaa wax badan oo yahuud ka mida ah. inay ku degdegaayaan dembiga iyo dulmiga inay ku degdegaayaan iyo inay cunayaan xaaraanta ay cunayaan waxaa baaslhawdha ilaahay waxa ay camal falayaan oo camalkaas marka qoladaas waxaa lagu tilmaamay saan uruu soo marnay waxay ahaayeen qoladii caamada ahay ahaayeen haddana ilaahay wuxuu ka warramay culimmadoodii wuxuu dhah ilaahay may ka nahyiyaan buu dhah ilaahay kuwa rabbaaniyiinta iyo axbaarta fuqahada qowlka ay ku qowlayaan nimankaanu oo beenta iyo xaaraanta ay cunayaan waxaa baas hawdha ilaahay waxa ay sancaynayaan ayaa baas hawdha ilaahay nimankan culummadaas oo dadkaas macsida ay samaynayaan ka tegay inay ka nahiyaan aayaddan hadda ilaahay subxaanau wa tacaala masaawi ulyahuud ayaa ilaahay nooga warramaya kufrigooda xadgudubka iyo afxumadooda ayaa ilaahay halkaa noogu sheegaya alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tiriyow dha ilaahay yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun mid xidhan weeye qullad waq la xidhay ayuu dhah ilaahay aydiihim gamcahooda walucinuu waa la lacnadow dhah ilaahay bimaakii sababkiisa qaaluu ay yidhaahdeen ayaa loo lacnaday bal iska daaya yadaahu ilaahay labadiisa yadood mabsuudataani waa mid la fidiyey ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala yunfiqu alla waa nafaqaynayaa oo waa bixinayaa kayfa yashaau sida uu doonaayo ilaahay wax bixinayaa walayasiidanna wuu u ziyaadin oo wuu u ziyaadin kasiiran wax badan oo minhum ka mid ahowdha ilaahay nimankaa yahuudda maakii unsila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiye saydka maxamedka aw min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyo qur-aankaas duqyaanan qooq ayuu u ziyaadinayaa iyagoo wa kufran gaalnimo wa alqaynaa waanu ridmowdha ilaahay baynahum yahuud dhexdeeda alcadaawata cadowtinimo iyo walbaklaa'a cadho ilaa yoomi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laga gaaraayo kullamaa in dhammoo owqaduu ay huriyaan naara naar ay huriyaan lilxarbi xarba daraaddeed ay u huriyaan adfa'ahallaahu alla ayaa deminaayow dha ilaahay wayascawna way soconayaan fi lardi ardada fasaadan fasaad ayay la soconayaan wallaahu allana laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiinta ilaahay ma jecla alla wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala isagoo ka warramaaya oo ka xikaayoonaya maqaalaatulyahuud yahuud maqaalaadka ay yidhaahdeen oo foosha xumay iyo wixii waxa weeye maqaalaadkaas ka dhashay isagoo ilaahay ka warramaya alla wuxuu yidhi wa qaalat ilyahuud yahuud waxay tiri hadda waxaa weeye yahuud bacdigeedaa loola jeedaa oo warkaan waxaa dhahay baa la yidhi nin la dhihi jiray funxaas ibnu caazuuraa ayaa yidhi baa la yidhi warkaan hadda marka waxa loogugu nisbeeyo qowlkan dhammaantooda waxaa layidhi ayaga dhammaantood raalli bay ku ahaayeen isla markaasina waxaa weeye iskama aysan reebi jirin kolkaasaa ilaahay wuxuu dhahay waqaalat ilyahuudu maxaa yeele macaasida qofka waxa weeye e, samaynaaya iyo midka raalliga ku ah isku sibay noqonayna waa loo wada nisbaynayaa hadalkaana waxay dhaheen baa layidhi markii maaragtay ah, cariiri oo ku dhacay cariiri baa ku dhacay baa layidhi mankaan waxaana cariiriguuga dhacay baa layidhi oo ilaahay subxaanahu watacaala nolosha cariiri ka dhigay markii rasuulkeenna calayhi salaatusalaam madiine markuu yimiday ay beeniyeen markii horena waxay ahaa jireen baa layidhi aktara naasi ay ahaayeen dadka kuwa ugu maal badanay ahaayeen hase yeeshee waxaa dhacday baa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markuu madiine soo galay oo cinaadkooda iyo kufrigooda uu batay ayadoo cuquubo loogaga dhigaayo ayaa waxa weeye xoolihii lagu cariiriyey oo waxa weeye abaar iyo balaayaa ku dhacday markaasay waxa weeye xanaad daraaddiisa iyo xumaan ayay hadalladan u foosha xunna alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala yahuudi waxay tiri ow dha ilaahay yadullaahi ilaahay yaddiisay yidhaahdeen maqluulatun mid la xiro weeye maqbuulatun can ibraari risqi calaynaa weeye gacanta ilaahay waxaa laga xidhay yidhaahdeen inay maaragtay risba ay nasiiso oo ilaahay subxaana watacaala uu risqina siiyo ayaa gacantiisu ka xidhantay dheheen waa mamsuukay yidhaahdeen can basdil cadaa'i lanaa weye in marase wax nala siiyo ayaa gacanta ilaahay laga xira saasay yidhaahdeen marka waxay hadda marka ay ka kinaayo tahay baa la yidhi bukli bukli ayay ka kinaayoonayaan oo waxay ka wadaan ilaahay subxaana watacaala inuu wax na siiyo ayuu ka bakiilay ka wadaan maxaa yeele waxaa la yidhi qablulyad waxaa ka laazimaa an qablulyad can ilicdaa gacanta oo waxaa weeye siismada laga joojiyo oo dadka mustaxiqiintaa wax la siiyo waxaa ka laazimaa layidhi bukliyaa ka laazima marka arrinta sidaasay ka wadaan ee hadda markaasi yad xidhan oo xaqiiqa ulama jeedaan markaasuu dha ilaahay qullad waqla xidhow dha ilaahay aydiihim gamcahooda waqla xiro oo gamcahooda ha laga xiro ficlulkhayraat marka hadda waxay noqonaysaa ducaaun calayhim weye waxay noqonaysaa ducaau calayhi noqonaysaa gamcahooda waqli xidhow dhah ilaahay subxaana wa tacaala marka hadda waa ducaau calayhi weye oo ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa ayuu maaragtay uu ah, iga dalbay habaar weye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qullad aydiihim gamcahooda waqli xidhow dhahay kuwaas ee sidaasay yidhaahdeen oo laga xidho can ficlilkhayraati weeye sidaa markay yidhaahdeen alla wuxuu dhahay wallucunuu waa la lacnadow dha ilaahay waa la lacnaday oo naxariista ilaahay ayaa laga fogeeyey bisaabi haadihi almaqaalati weeye maqaaladan qowlkan ay yidhaahdeen sababkiisa ayay waxay noqdeen dad shaqiyaala oo aayisiina ah oo ka quustay ilaahay naxariisiisa weeye waxa weeye marka waxaan la waafajinaynin khayr inay sameeyaan weeye markaas kabacdiba ilaahay khayr ma waafajin baa layidhi markaasaa waxaa laga darjiyo laga buriyey raxmadda alle oo adduunyada iyo aakhira intaas waa laga buriyey maxaa yeele hadalladaas xumaanta badane dadkii ilaahay ka sheegeen waxa weeye waa naxariista ilaahay aa laga dheereeyey alla wuxuu yidhi walucinuu waa la lacnadowdha ilaahay bimaakii sababkiisa ayaa loo lacnaday qaaluu ay yidhaahdeen bal iska daay ilaahay gacantiisu inay maqbuulo ay tahaye yadaahu ayuu dha ilaahay labadiisa yadood alleh mabsuudataani waa kuwa la fidiyowdha ilaahay marka hadda mubaalaga filwasfi weeye waxaa weeye wasfi ayaa lagu xeel dheeraanaya oo alla lagu sifeeye juud weeye deeqtinimo weeye yaddana hadda waxaa loo tasniyey meeshaan si waxa weeye kasro loo faa'iideeyo maxaa yeele id gaayatu maa yabdulhu sakiyu yaa la yidhi waxyaabaha ruuxa sakigaa uu dhiibaayo qaayadiis yaa la yidhi oo maalkiisa uu ka bixinaayo waxa weeye inuu labadiisa gamcood ku bixiyo ayay noqotaa aa la yidhi ee laba yadood oo jaarixaa sida kuwayna ilaahay loo nisbay maayo laakiin waxa weeye waxay maaragtayaan ah, loola jeedaa la yidhi qofka sakiga ahu markuu wax bixinaayo oo maalkiisa wax ka bixinaayo gaayadu waxa weeyaan inuu labadiisa gabdhood wax ku bixiyo marka ilaahay subxaanahu watacaala juudkiisa ayaa laga cabirayaa marka hadda yadaynkaan la sheegaayo waa mushaakalo ayay noqonaysaa tasniyadaana waxay kinaayo ka tahay kasratulcadaa iyaa leeyahay siismada ilaahay inay fara badan tahay maxaa yeele marka horeba yadullaahi maqluulatun ayaa la soo yidhi marka hadda yadaahud aan la tasniyeynaayo waxay kinaayo ka tahaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waxbixintiisu say u fara badan tahay marka hadda sidaasaa la leeyahay ee markaasi ma ahan markaasi yad oo jaarixa oo sidii teen oo kalaa ma ahan weeye haddana ilaahay subxaanahu watacaala qof xaq ilaahay ku leh oo ka dalbaayaah ma jiro weeye awood ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau doono inuu bixiyo oo waxau doono manciyo ayuu ilaahay u leeyahy wa tacaala marka hadda yad ilaahay lagu idlaaqo waxaa weeye laba dariiqaa ku sugan dariiqada oo salafka waxaa weeye yaddu waa sifo oo min sifaatii ilaahay maaragtay sifo oo sifaatka ilaahay kamida ah oo azaliyaa weeye sida samciga iyo basarka weeye waxaana ka dhalanaya khayr ayaa ka dhashay ee karukama dhalas marka waxay kasii khaasnimo badan tahay qudrada weeye maxaa yeele qudrada waxaa ka dhashaa layidhi jamiicu lmumkinaat weye iijaab iyo icdaam khayr iyo shar intaasoo dhan taasna waxa weeye yaddane yaddane waxa weeye cid garanaysa ma jirto ilaa alla mooye waxaana hadda u markhaati kacaayo sidaa hadda aanu sheegayno ilaahay qowlkiisa ilaahay wuxuu yihi maa manacaka an tashuda limaa khalaqtu biyaday macnaha waxa weeye istafaytu ilaahay meeshaas ma dhihimaa layidhi biqudratii dariiqada khalafna waxay yidhahdeen waxaa lagu idlaaqayaa yadda bimacna aljaarixa yad oo maya waxay yidhahdeen yad oo bimacna aljaarixa ilaahay subxaana watacaala mustaxiil ay ka tahay marka hadda labadaas waaba laisku waafaqsan yahay waxaa lagu idlaaqaya se leeyihiin qudro iyo nicmo iyo mulka ayaa lagu idlaaqayaa saasaa markaasaa la leeyahay oo hadda marka ilaahay uu leeyahay bal yadaahu mabsuudataani waxaa markaasi loola jeedaa ilaahay nimcadiisu waa mid la fidiyey ilaahay cadiyadiisu waa mid la fidiyey awoodda ilaahay waa mid fidsan weeye mulkiga ilaahay waa fidsan yahay sidaas ayay khalas ku fasirayaan marka hadda waxa weeye yaddaanu waxay kiraaye ka tahay ilaahay subxaanahu watacaala cabdihiisa faraha badan bale yadaahu ayuu dhah ilaahay subxaanau watacaala macnaha waxa weeye waxa caqligeennu oo wax u yaqaano ama wax ku fahmi karaa wax nal ku tusinaya maxaa yeele iyadoo hadda yaddan la tasniyeeye kasrana ay faa'iidayeyso waxaa la yidhi qofka sakigaahu waxa uu dhiibaayaa qaa'idiis waxay tahay oo maalkiis ka bixinayo inuu labadiisa gamcood ku bixiyo markana hadda ilaahay subxaanahu watacaala wax bixintiisu markaasi waa mid wax walba ka weyn weye mabtuuda kaaniyowd ilaahay waa kuwa la fidiyey maxaa yeele sii horo oo yadullaahi maqluulatun waxay markaasi ka kinaayoonayeen bukhli weye marka taas bukhli hadday uga kinaayoohayeen waxaa midaana labadaana looga kinaayoonayaa xaqiyada ilaahay oo weyn ayaa looga kinaayooha macnuhu waa saas weeye ee ilaahay sidii yebteenoo kalaa jaarixa malaha wey yunfiqu alla waa bixinayaa hawda ilaahay ayadda adda qaybtadan dambaad kuu sheegaysaba in markaasi infaaq loola jeedo kayfa yashaau sida uu doono ayaa ilaahay waxu bixinayaa min tawsiicin waasicin ah qof ilaahay waxba u waasicinaya risiga iyo markaasi wa talyiiqin ciriirin ilaahay cid ku caaridi kartana ma jirto weyi walayasiidanna wuu u ziyaadin oo wuu u ziyaadin owdha ilaahay kasiiran wax badan oo minhum yahuud kamid mid ahowdha ilaahay maakii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiye sayidka maxamedka ahow min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyo qur-aankaasa duqyaanan ayuu siyaadinayaa qoof iyo wa kufran gaalnimo maxaa yeele way ku kufrinayaan wixii qur-aankaasoo soo degaba waxaa weeye way ku kufrinayaan waalqaynaa waanu ridnowdha ilaahay cuquubada kaloo ilaahay yahuud uu saaray allah wuxuu yidhi waalqaynaa waanu ridnowdha ilaahay baynahum dhexdooda alcadaawata cadowtinimo ayaanu ku ridnay iyo walbaklaa'a cadho ilaa yoomi alqiyaamati qiyaamada yoomkeensila gaaraay marka hadda ilaahay subxaana watacaala yahuud dhexdooda wuxuu dhigay cadaawo iyo cadho oo maalinta qiyaamo intii laga gaara soconaysa maxaa yeele firqo kastoo ayaga ka mida ah, waxaa lehi midda kale way khilaafsanta marka hadda daahirka haba loo arko yahuud inay ishaysato laakiin waxa weeye yahuud ilaahay carabi sidii waagaas waagaasu dhex dhigay ilaa qiyaamadu ay ka qunto sidaas ayaa cayrigaas iyo caradaas iyo eh, aygu jiraan iyo cadaawadaas isku hayaan wey marka isma jecla ah, laakiin waxaa dhici karta dadka muslimiinta inaysan u daahirsanin cadaawo ay muslimiinta usii qabaan laakiin ayagu marnaba isjeclaan maayeen maxaa yeele xumaantaas ilaahay subxaana watacaala ayaa laazimiyey oo ilaahay baa dhexdooda dhigay subxaana watacaala marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala waanu ridnay baynahum dhexdooda alcadaawata cadowtinimo ayaanu ku ridnay ah, oo hadda waxa weeye firqo walba waxaa la yidhi firqada kaleentood way khilaafsan tahay weeye yahuudaa laga wadaa sida hadda maaragtay yaa jabriyada iyo maaragtay yaa qadariyada iyo mushabihada iyo murji'ada iyo nasaarada ayaguna waa saasaa la yidhi marka firqada la yidhaahdo maaragtay malkaaniyada iyo nafsooriyada iyo yacquubiyada iyo maaragtay ah, maadaraaniyada ayaguna waxaa weeye oo qolooyinkan kaleentoodoo nasaarada ayaguna sidaasoo kale weye haddii la yidhaha masalanba muslimiinta firaq ayaa iyagana ku jira waa sidee waxaa la jawaab ahaan yidhi waxaa la yidhi muslimiinta iftiraaqooda kala tagooda oo furuucda ay ku kala tagaan usuusha mayaa layidhi waxa weeye dhammaantoodba waxa weeye khayray ku sugan yihiin baa liidhi oo muslimiinta waxa weeye ayaga iftiraaqa oo xagga furuucda cilmulfuruuca oo lagu kala tago sida hadda aimatulmadaahib arkayso furuucda waa lagu kala duwan yahay taasi waxa weeye khilaaf ma ahan oo wax maanta dhibaato keenaya ahan laakiin waxaa dhibaato keenaaya usuusha iyo caqiidada marki lagu kala tago taas ayaa musiibaha weye marka muslimiinta ayagoo ku kala tegay furuucda waxa weeye kulligood khayray ku sugan yihin weeye laakiin qofki waxaa la yidhi taas ka baxa oo waxa weeye furuucda khilaafka waxba dhibi maaye waxa weeye usuusha iyo caqiidada haddii lagu kala tago taas waxa weeye dhibaatay keenaysaa alla marka wuxuu cuquubo ugaga dhigay in dhexdooda ilaahay cadaawo uu dhigay caro uu dhigay ilaa yowma alqiyaamati kullamaa in dhamo ayuu dh ilaahay owqaduu ay huriyaan naaran dab ay huriyaan lilxarbi xarba ay u huriyaan waxa weeye yahuud markay waxa weeye dab ay huriyaan dagaalna ay u huriyaan weye xarbada rasuulka calayhi salaatusalaam iyo muuminiinta ay ku qaadayaan asbaabahaas iyo markay samay tagaanu ilaahay ay isku dayaan asfa adfa ahallaahu ilaahay yaa deminaayo yahuud waxa weeye dabka ay shidayso sida iyagu ay doonaan mar walba uma noqoto ilaahay yaa deminaya ballanka kulamaadan waxaa la yidhi tufiidu tikaara la yidhaha carabiyada waay faa'iidooyinkaa wax soo noqonaya marka waxaa ilaahay noo candaynayaa yahuudu mar walba inay markaasi dab ay hurinayso oy xarba u hurinaysoy mar walba muslimiinta waxaa weeye dagaalkooda ay markaasi ku dadaalayso laakiin mar allaala markay xarbo ay huriyaan oy naar ay huriyaan lilxarbi ay uhuriyaan adfa adfacaha allaahu yowdha ilaahay alla ayaa deminaya kullamaa araaduuhu radahum mar allaala markay doonaan ilaahay baa ku celinaya ilaaha qahraaya ilaahayna wuxuu ka yeelaa adilo oo khaasiciin oo ilahay ka yeelaya dulli baa ilaahay ku ridayaa wayascowna way soconayaanow dha ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa fasaadan fasaad ayay la soconayaan arladaas ilaahay subxaana watacaala nimankaa yahuuddaahu fasahaad ayay la soconayaan buu dha ilaahay wayascowna way soconayaanow dha ilaahay fil ardi arladow dha ilaahay fasaadan fasaad ayay la soconayaan arlada ilaahay way fasaadinaa waxaa weeye mufsidiin weeye yahuuddu oo waxay ku fasahaadinayaan macaasi ayay ku fasahaadinayaan maxaa yeele arlada ilaahay haddii la macsi lagu sameeyo waxaa noqonaysaa in arladu ay fasahaado fasaad bay la soconayaan buu dha ilaahay wallaahu allow dha ilaahay laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiinta oo arlada ilaahay fasahaadinaya oo macaasida ku fasahaadinaya alla ma jecla hadda alla ma jecla markii la yidhaahdo waxay kamid la yidhi min iqaamati daahiri maqaam almulmar weye alla ma jecladaas waxaa ka imaanaya ilaahay waa ciqaabayaa weeye oo ilaahay waxuusan jeclayn waa ciqaabayaa bimacnaa annahu yucaaqibuhum wey ilahay waa ciqaabaya oo maxsidooda ayuu ciqaabayaa walow goorowdha ilaahay annahum ayagu aqaamu ay oogi lahaayeen altawraata tawreet iyo walinjiila injiil oo waxa weeye waxa ku sugan ay ku camal fali lahaayeen waxaa ka mid a ah tawradii injiil oo lagu camal falo iimaan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ba rumeeyo alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala walow goorowdha ilaahay annahum ayagu aqaamuu ay oogi lahaayeen atawraata tawreed ay oogi lahaayeen iyo wal injiila injiilowdha ilaahay iyo wamaakii ayuu dha ilaahay ah, walow goor annahum ayagu ayuu dha ilaahay subxaana wa alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala alla laa yuxibu lmufsidiina kuwa mufsidiintaa ma jeclo ayaddaas marka ayaddaanaa ku xigta walow goorowdha ilaahay ana ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisu aamanu ay rumay lahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wataqow ay dhowrsanahaayeen ay kufriga ka la kafarnaa waanu ka asturi lahayn canhum ayaga xaggooda sayi'aatihim xumaanyaalkooda wala adkalnaahum waxaana geli lahayn jannaati naciimi nimcada jannadeeda ayaanu gelinahayn aayaddaas ayaanu jeelnay waa ka sakrinay walow goorowna ilaahay anna ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisu aamanu ay rumay lahaayeen aamanuu maxamedin sal allahu alayh wasalama nebi maxamed alayhi salatusalam ay rumay lahaayeen wataqow ay dhowrsa lahaayeen oo kufriga ka dhowrsa lahaayeen la kafarnaa waanu ka asturi lahayn canhum ayaga xaggoodow ilaahi sayi-aatihim xumaanyaalkooda wala adkalnaahum waxaana geli lahayn jannaati naciimi nimcada jannada ayaan geli lahayn oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa ayagoo sidaan u xuxun haddii waxa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam ay rumay lahaayeen gaalnimada ay ka dhowrsa lahaayeen in allah u dhaafaayo subxana watacala alla u naxariis badan yahay wala adkalnaahum waanu geli lahayn ow dha jannaati naciimi nimcada jannayada ayaan geli lahayn haddana alla wuxuu dhahay walow goor annahum ayagu aqaamuu ay oogi lahaayeen atawraata tawreed iyo wal injiila injiil tawreed iyo injiil la oga maxay tahay in lagu camal falo waxa ku sugan weeye oo hadda markaan waxay wada noqonayaan ahlukitaabkii oo dhan yahuud iyo nasaaro haddii waxa weeye yahuudna tawreedka camal falayaad nasaarana waxaa weeye injiil ay ku camalfali lahayd intaasna waxaa camalfalka waxaa ka mid a ah in rasuulka calayhi salatusalaam la rumeeyo iyo wamaakii unzila la dejiyo dejiyowdha ilaahay ilayhim ayaga xaggooda loo soo dejiyo kutub ah min rabbihim xagga rabbigooda looga soo dejiyey hadday intaas samay lahaayeen la akaluu way ka cuni lahaayeen lahaayeenowdha ilaahi min fawqihim xaggooda koro iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda oo ilaahay risqiga ayuu waasici lahay jiho walba ayaa ilaahay wax ugaga fidi lahay maxaa yeele hadda waxa weeye arrintaas waxay keenaysaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala la rumeeyo kutub kitabkud ilaahay uu soo dejiyo la rumeeyo ilaahay subxaana watacaala dadka waa barwaaqaynahay masaa'ibta iyo abaarta iyo balaayada waxa laga helaayo waxaa keenaaya kitaabka alle oo laga tegay ayaa keenaaya marka hadday ahlu kitaab baa laga warramaya laakiin caam weeyo dadka muslimiinta haday ayaguna ka tagaan kitaabkooda waxa weeye ilaahay ariida adduunye iyo mid aakhiro ayuu ku ridayaa ee hadda markaasi maahan tawreed iyo injiil kaliya maaha wamaa kii unzila ilayhim loo dejiyowdha ilaahay oo kutub ah min rabbihim xagga rabbigooda looga soo dejiyey hadday intaas samay lahaayeen ay ku camal fali lahaayeen alla wuxuu yidhi laakaluu way ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda koro iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda ilaahay subxaana watacaala tacaala ayuu waasici lahay jiha kasta ayaa ilaahay khayr uga soo shubilahay saasaa laga wadaa oo ilaahay madar ayuu samada uga keena barakaysan ayaa arladana waxaa weeye nabaad barakaysan ayaa ilahay ugaga soo bixi lahay marka waxa weeye waxa khayrka lagu gaaraayo waa in ilaahay kitaabkiisa la rumeeyo oo ilaahay subxaanau watacaala loo soo noqdo ayaa la doonaya laakiin haddii waxa weeye kitaabka alla laga tago waxa weeye dhibaataa imaanaysa layqul maciishaa imaanaysa risqiga ayaa maaragtay cayiri gelaya abaaro ayaa dhacaaya masaa'ib fara badan ayaa dhacaysa sida aynu arkayna weye oo waxaa loo shubi lahaa ayuu ilaahay ka wadaa barakaatu samaa'i waalardi weeye ayaddaa marka hadda waxaa laga qaaday layihi culummadu daacada ilaahay waxay sabab u tahay layidhi risqigaa layidhi alla la caasiyana waxay sabab u tahay layidhi qablu risqigaa layidhi inkastoo hadda risqigu uu yahay qadar ilaahay oo azaliya laakiin waxa weeye waa laysku musiibaynayaa maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib u ilaahay qofkii alla ka baqa alla makraj ayuu yeelayaa waxaa dhibaato u haya meel ugaga baxo ilaahay meelusan ka malaysanayn ayuu ka arsuqayaa waxau dhahay ilaahay man camila saalixan min dakarin ow unsaa wahuwa mu'minun falanuxiyanahu xayaatan dayibatan rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay idaa ra'ayta qasaawatan fii qalbik markaad qallalnaan qalbigaa ku aragto iyo waxirmaana fii risqiga risqigaa lagaa hoojiyey wawaanan fii badanika bidinkaana laciibtinimo aad ku aragto faclam anaka takalamta fii maa laa yacniik waxaad ogaataa inaad ku warantay waxyaaba oo macnaha maa laa yacniya marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala sidaas intaasay heli lahaayeen minhum waxaa kamid aho sadha ilaahay ummatun ummad ayaa kamida jamaaca ayaa kamid ahw ilaahay muqtasidatun oo caadila ahw ilaahay oo yahuud oo dhan ma wada xuma ilaahay wuxuu idhi minhum waxaa ka mid a ah ummatun ummad weeye jamaaco muqtasidatun oo caadilada ah weeye ummad waxaa weeye ku camal falaysa kitaabkaas oo kutubtooda iyo qur-aan ku camal falaya dadkaas miyay yihiin wahum man aamana binabiyi sala allahu alayh wasalam waa kuwa rasuulkeena rumeeyey calayhi salaatu wasalaam sida ninka la yidhaahda cabdullaahi binu salaamiya wa asxaabi weeye muqtasidatun macnaa muctadila weeye laysat mufrida aan ahayni mid xadgudbaysa aan ahayn weye oo waxay ku camal falaysaa qur-aanka weeye amase waxaa lasoo sheegoo tawreeda iyo wixii ka dambeeye weye marka dadkaasuna waa dadka nabigeenna calayhi salaatusalaam rumeeyey ayaa loola jeedaa sida saxaabigaas yihaa cabdullaahi bnu salaam weeye marka hadda inaysan wada xumaynoo dad fiican uu ku jiro ayaa ilaahay noo sheegaya marka alla wuxuu yidhi minhum waxaa ka mida ummatun ummad muqtasidatun oo dhexdhexaad howdha ilaahay macnaha caajiladahaa laga wadaa hase yeeshee wa kasiirun wax badanow dha ilaahay oo minhum ayaa kamid mid a saa'a waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday yacmaluuna ay camal falayaan ilaahay wuxuu yihi wa kasiirun wax badan oo minhum ayaa kamid ah saa'a waxaa xumaaday bi'sa waxaa baas lahaaday maa shay ayaa baas lahaaday yacmaluuna ay camal falayaan waxay camal falayaan ayaa xumaadow ilaah oo waxa weeye camalkaas xun oo ay samaynayaan ayaa loola jeedaa wa kasiirunkaan mubtado weeye jumlada saa'a maa yacmaluuna khabarkeedii noqonaysa saa marka waxa weeye waa kelimatudam weeye ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala wax ay camal falayaan ayaa xumaaday buu dha ilaahay badankoodu marka inay xun yihiin asiga wax yaroo ay fiican yihin baa ilaahay noo sheegaya marka sidaas ayaa yahuud ay saas u tahay aktarkoodu sidaas ayuu uxun yahay in yaroo aqaliyaane sidaas ayay u fiican tahay marka hadda ayadoo laga warramay yahuud baa laga waramay oo ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala hadday oogi lahaayeen iyo injiil yahuudiya nasaare weeye iyo wixii markaasi lagu soo dejiye loo soo dejiyey oo kutuba xagga rabbigood looga soo dejiyey inay barwaaqoobayaan ayaa ilaahay noo sheegay subxaanau watacaala marka hadda barwaaqoodidaasu ayaga gooni kuma ahan annaga waxaa nahay laftirkeenu ahlu kitaab aa nahay kitaab qur'aan aha ilaahay noo soo dejiyey kitaabkaas qur-aankaa haddii lagu camal falo oo ilaahay subxaana wa tacaala la adeeco saacada ilaahay waa kitaabka loo lagu camal falo waxaa imaanaysa in meel walbaba laga barwaaqoobo oo khayr oo dhan ilaahay arladan uu soo dhigo oo la liibaano ayaa imaanaysa laakiin haddii ilaahay diinkiisa laga tago oo wax ilaahay kitaabkiisa oonan ogolayn lagu kacaayo oo amarka ilaahay la jibiyo oo macaasi lala yimaado waxa weeye waxaa imaanaya masaa'ib ayaa imaanaysa waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa biqul sabab dadku xataa muslimiin hadday yihiin waxa weeye hadday waxyaabahaas ay ku kacaan waxa weeye ayagane waxa dadkaa soo gaaray waxbaa ka soo gaaraya marka waxaa loo baahan yahay in ilaahay subxaana watacaala laga baqo kitaabka alla la raaco haddii la doonayo in la barwaaqoobo oo khayr ilaahay agtiisa laga helo adduun iyo aakhiraba maxaa yeela adduunyada haddii wax la helo oo sabab ay u tahay camalfalka ilahay kitaabkiisa lagu camalfalaayo aakhirana way kasii tahay oo waxa weeye adduunyadu waaba wax gaaban marka in qiyaamo wax la helaayo ayay calaamo u tahay laakiin waxaa la rabaa in ilaahay kitaabkiisa lagu camal falo oo markaasi waxa weeye laga leexdo kitaabka khilaafkiisa laga leexdo kolka hadda nimankaas waxa weeye dad fiican way ku jireen umatul maxamed kane waxa weeye sidaasoo dad badan oo fiican ayaa ku jira dad xunna waa iskaga jira laakiin dadka xuxun shumigoodu dadka maaragtay ee wanaagsan ayuu dhibaato u geysanaya adduunyada tan oo ilahay wuxuu dhahay wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamu minkum khaas ka baqow dhah ilaahay fidno oo aan gooni ku noqonaynin dadka maaragtay ah, dulmiga sameeyey oo idinka idinka mid ah laakiin qiyaamo markii la gaaro qof walba camalkiisa ayaa ilaahay ku jaasinaya marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo toddobaad oo suuratu lmaa'ida ka mid a ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo warramay nimankii ahlu kitaabka ahay ayaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala tawreed iyo injiil hadday ku camal fali lahaayeen iyo wixii loo soo dejiyey oo kutub ah kutub badanaa jirto kitaabu shacya iyo daaniyaal iyo maaragtay armiya kutubtaasaa jirta oo idiga nabiga calayhi salaatusalaam lagu sheegay hadday ku camal fali lahaayeen buu dhahay ilaahay subxaanau watacaala waxay ka cuni lahaayeen kor iyo hoosow dha ilaahay oo ilaahay meel walba risiga uga shubi lahay waxaa ka mid ah owdha ilaahay jamaaco oo wanaagsan oo caadilo ah oo ku camal falaysa kitaabka loo soo dejiyey iyo kitaabka qur-aankaba wax badan oo ayaga kamid a ah waxaa xumaadowdha ilaahay waxay samaynayaan oo camalkooda ayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa rasuulkiisa asagoo ilaahay nabiga uga markhaati kacaaya risaalo in nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuul uu yahay yaa ayuha rasuulu hadda ka horaan aayad soo marnay tanna waxaa weeye tii labaadoo waa ku tegaynaa aynu dhehaynay alla wuxuu yidhi yaa ayuha rasuulu rasuuli habow balliq gaarsii ayuu dhah ilaahay maakii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey wa in lam tafcal haddaadan falinow dha ilaahay famaa ballaqta ma aadan gaarsiinin risaalatahu ilaahay risaaladiisa ma gaarsiin wallaahu alla yacsimuka kii kaa dhowraayo weeye minannaasi dadka ayuu kaa dhowrayaa ina allaha alla laa yahdii hanuunin maayo alqowmu quunkii alkaafiriina oo kaafiriinta ahaayeen aayadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxay iska leedahay sabab nusuulay iska leedahay saabay ku soo degtay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi markii la soo bixiyey waa cedhiirtoomay baa layidhi maxaa yeele wuxuu ogay nabigu calayhi isalaatu wasalaam qoom oo qoonkiisa ka miduhu inay beeninayaan taasina waxa weeye laabudda ay tahay aayaddan ayaa marka soo degtay iyadoo nabiga calayhi salaatusalaam tasiir looga dhigaayo naadadaa rasuulka noogu naadinaya yaa ayuha rasuulu waxay markhaati ay u tahay saa horuu sheegnay oy uga markhaati kacaysaa nabiga calayhi salaatusalaam risaalo ashaana waxaa weeye waa lilcahdi alxuduuriyi sii tii oraaan ku soo marnay nabigan xaadirka ayaa laga wadaa waktiga uu qur-aanku soo degaayo waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam alla markaa wuxuu idhi yaa ayuha arasuulu habow ayuu ayuudha ilaahay rasuuli habow ilaahay uu soo dirayow balliq gaadsii ayuudha ilaahay maa unzila ilayka jamiica maa shay dhammaantiisa unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey shay ha ka qarinin baa layidhi adigoo ka baqaaya in waxa weeye dhibaata ay kaa soo gaarto haka baqinaa layidhi cid waxaa weeye eh, shay ha qarin baa layidhi adigoo ka baqaaya in wax makruuha ay ku soo gaaraan marka jamiica maa unzila ilayka min rabbika gaarsii ayaa laga wadaa haddana ilaahay wuxuu yidhi wain lam tafcal hadaadan falin sayidka maxamedkaahu oo aadan gaarsiinin jamiica maa unzila ilayka wixii laguu soo dejiya dhammaantoodoo dadka aadan gaarsiinin famaa ballaqta ma aadan gaarsiinin risaalatahu ilaahay risaaladiisa ama risaalaatihi jamcna waa jira ilahay risaalaadkiisa maxaa yeelaa la yidhi lianna kidmaana bacdihaa risaalada barkeedoo la qariyo ka kidmaani kullihaa wey dhammaanteedoo la qariyay lama tahay marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay wain lam tafcal haddaadan falin oodan gaarsiinin wixii lagula soo diray dhammaantooda famaa ballaqta ma aadan gaarsiinin risaalatahu ilaahay risaaladiisa dad haddaad ka baqaysana ilahay wuxuu yihi wallaahu alle yacsimuka kii kaa dhowraayo weeye min annaasi dadka dadku inay ku dilaan ilaahay yaa kaa ilaalinaya subxaanau tacaala in allaha allana laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii alkaafiriina oo kaafiriinta ah ilaahay hanuunin maayo kaafiriinta aan la hanuuninayn waa dadka ilaahay azali uu u qadaray inay kufaar yihiin oo kufrigoodaasay ku dhammaysanayaan hadda meeshaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala balliq maa unzila ilayka min rabbika w ilaahi waxaa meesha marka loola jeedaa saan ku soo fasiraynay jamiica maa unzila ilayka min rabbik wixii lagu soo dejiyey dhammaantooda oo rabbiga laga soo gaa laaga soo dejiyey gaadsii baa lihi rasuulka alayh salatu waxbana haka qarinin marka meeshaas haddii aan wax yar istaagno waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa loo waxyooday waxay u qaybsamayaan saddex qayboodaa la yidhi saddex baa loo qaybinayaa waxaa la yidhi wax nabiga calayhi salaatusalaam la amray inuu dadka gaarsiiyo waa qur aanka la yidhi iyo axkaamta oo qur-aanka khalqiga ku tacalluqaysaa la yidhi cumuuman weeye midda ugu horeysa waxa weeye waa qur-aanka iyo axkaamta ku tacaluqaysa khalqiga cumuuman ugu tacaluqaysa taas nabigu calayhi salaatu salaam waa gaarsiiye dadka xarafna kuma ziyaadin xarafna kama qarinin haddii nabiga calayhi salaatusalaam wax qaris oo ku banaanaa lahay wuxuu qari lahay baa lihi aayat aayaatlcataab weye aayadihii lagu dagaalay oo ilaahay ugaga yimid sida maaragtay cabasa watawallaa iyo maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra iyo suuratu tabad yada abii laabin iyo qul qul maaragtay yaa ayuha alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad iyo qul acuudu birabbi alfalaq birabbi naas iyo waxaa weeye ayuu qari lahay baa ilaahayna wuxuu uga markhaati kacay in maaragtay risaaladii iyo iidood taama uu nabigu dadka gaarsiiyey maxaa yeele nabiga qubayla wafaatii markii la oogsanaayo wax yar ka hor oo suuraddan bilowgeeda aan kusoo marayna waxaa soo degay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii ow ilaahay maanta diintiinaa idin kaamilay nimcadaydina waa idinku taam yeelow dha ilaahay waxaa kaloo soo arooray sayid nabigeenna calayhi salaatu salaam malakulmowt ayuu wuxuu u dhahay baa layidhi markii waxa weeye ruuxdiisa uu qaadaayo aqbil qiblo ayuu dhahay ruuxiga qaaduu dhahay faqad balaqtu waan gaarsiiye dadke risaaladii ilaahay waa dhameeyo dadka waa gaarsiiye iska qaad u dhahay markaan kabacdi mid waa midaasaa layidhi midda labaad waxa weeye shay nabiga la amray inuu qariyo waa qariye asagana xarafna ma gaadsiinin weye xaraf cidna uma sheegin taas maxay noqonaysaa waxaa la yidhi jamiicu lasraar weeye asraarta dhammaanteed oo aan waxa weeye ummadda laayiq u ahayn weye waa waxyaabaha asraarta oon ummadda laayiq u ahayn oon ku habboonayn weye midda labaadna taas weeye midda saddexaad waxa weeye wax nabiga calayhi salaatusalaam ikhtiyaar loo siiyo khiyaar loo siiyo inuu dadka gaarsiiyo ama uu ka qariyo inuu gaarsiiyo iyo inuu qariyo wax nabiga calayhi salatusalaam khiyaar loo siiye bacdina waa gaarsiiyaa layidhi nabigu bacdina waa qariyaa layidhi taasna maxay tahay waa asraartaa layidhi oo ummadda laayiq u ahaa layidhi asraar waxaa jirta oo ummadda laayiq u ah markaas u suurtagelaysa in wax looga sheego marka asraarta noocaasa qaarna nabigu calayhi salaam waa qariyey qaarna waa sheegoo bacdunaas u xataa ku khasisay maxaa yeele waxaa soo arooray xadiis inuu dhahay saxaabiga jaliilka aho layidhaha abu hurayra waa u dhahay acdaani xabiibii jiraabayni min alcilmi low basastu lakum axadhumaa laqudica minii hada alxulquum u dhahay waa u dhahay xabiibkaygii wuxuu isiiyey laba jiraab oo cilmiya laba jiraab oo cilmiya ayaa nabigu isiiye u dhahay abu hurayre haddaan idiin sheegi lahay oo maaragtay aan firdhi lahay dadka u sheegi lahayne oo waxa weye labadaas jibaab midkood haddaan sheegi lahay labadooda iskaba daaye waxaa laiga goy lahay w dhahay xuquubkan qoortaa laiga goy lahay w dhahay maxaa yeele waa waxyaabo asraara ah oo haddii daahirka la fiiriyo qalad keenaaya laakiin baatinka saxa arrin sidaasa waxaan uu tagi doonaa haddii ilaah yidhaahdo qisadii maaragtay khadir iyo maaragtay nabiyullaahi muuse dhex arrintii dhex martay oo haddii ilaa yidhahdo suuratulkafi yaan ugu tegi doonaa marka hadda waxaa la sheegay labadaas jiraabo cilmiga abu hurayra waa la dhintaa layidhi marka waxa weeye asraarta oo laa'iqa u ahaa layidhi ummadda ayaa loola jeeda waxaa kamid mid ah waxyaabaha asraarta oo nabigu calayhi salaatusalaam uu ku khasisay bacdu saxaaba ninkii la dhihi jiray xudayfata binulyamaan saaxiibu siri rasuulilaahi waxyaabaha waxaa lagu khasisay kashfiga ah oo ilaahay subxaanau watacaala u kashfiyey axwaalu lmunaafiqiin ayaa loo kashfiyey isaga oo ninkii munaafiqa iyo ninkii kale waa kala yaqiinay rag waaweyn oo saxaabada waktigaas joogana maysan aysan kala aqoonino ay kamid yihiin raggii khulafaa uraashidiin marka midda saddexaadna taas weeye marka waxaa nabiga loo waxyooday calayhi salaatu salaam saddexdaasay u qaybsamayaan aayaddan hadda marka waxa weeye midda hore ayaa looga warramowhaya qur'aanka iyo axkaamta ku tacalluqaysa khalqiga cumuuman nabiga calayhi salatu salaam dadka waa gaarsiiyey xarafna nabiga calayhi salatu salaam kuma ziyaadin xarafna kama uusan qarin marka hadda ilaahay uu leeyahay balliq gaadsii maa unzila ilayka min rabbika taas weeye haddaadan farina ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala famaa ballaqta risaalatahu ilaahay risaaladiisii ma aadan gaadsiin maxaa yeelay risaalada ilaahay haddii wax laga qariyo xaraf ba allah ka dhige waxay ka dhigan tahay dhammaanteedoo la qariyey marka wax ilaahay nusuustaas uu ku caddeeyey oo waxa weeye maslaxat ilcibaad ay ku jirto oo hadda si cumuuma maaragtay ummadda masaxeed ugu jirto oo waxyaabaha asraarta aanan ahaynin in dadka laga qariyo sharciga waxay noqonaysaa haddii wax laga qariyo dhammaan oo laga qariyo kale noqonaysaa markii sidaas alla uu yidhi alla wuxuu yihi wallaahu alla yacsimuka waa kaa dhowrayaa sayidka maxamedkaagu min annaasi dadka ayuu kaa dhowrayaa dad haddaad ka baqaysani ilaahay ayaa kaa ilaalinaya inay ku dilaan weye waxaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa la waardiye jiraa la yidhi ilaa aayaddaanu ay ka soo degtaa la yidhi aayaddan markay soo degtay isoo nabigu madiine jooga waxau dhahaa layidhi dadkii wuxuu dhahay insarifuu iska gadoomu dhahay faqad casamani allah ilaahay yaa u dhowray xadiis oo xaakim uu wariyeyoo ayaa sidaas maaragtay dhigaaya xaakim ayaa wariyey kitaabkiisa mustadaragaa waana saxiix xadiiskaas waxaana xadiiskaas haddaan bayaanino waxaa laga wariyey caaisha allahu canha waxay tiri nabiga alayhi salaatu salaam ayaa habeen soo jeeday habeenkaa uu soo jeedahana waxay aheeday markuu madiine soo galay e, mar u dhow madiine markuu soo galay oo maka ka yimiday habeen habeenadaas kamida ayuu nabigu soo jeeday jiray markuu soo jeedo waxau dhahay layta rajulan saalixa min asxaabihi yaxrusunii alleylata waxau dhahay waxaan aad iyo aad u jecelahay nin saalix oo wanaagsan oo asxaabtayda ka mid a oo cawada iwaardiyeeya maxaa yeele cabsi baa jirtay oo nabiga cadowgiisaa badnaa way tiri caaisha isagoo nabigu sidaas leeyahay ayaan waxaan maqalnay tiri khashkhashata silaaxin weye hub shanqarsiisaan maqalnay tiri kolkaasuu nabigu waxau dhahay man haadaa yaa yaa waayo ah, man haadaakani waa kuma ayuu dhahay oo yaa waayo kolka markuu saas dhahay ninkii hubka wataa waxau dhahay sacad ibnu abi waqaas waxaan ahay sacad ibnu abi waqaasaan ahay saxaabigii jaliilka ahay rasuulku markaaso waxau dhahay maxaa ku keenay markaasuu sacad wuxuu dhahay naftayda waxaa ku soo dhacay cabsi aan ah ilaahay rasuulkiisa u cabsanaayo markaasaan imiday anigoo ku waardiyeynaayo nabigu calayhi salatu salaam waa u duceeyey sida caaisho asoo iska hurda nabigu riwaayad kale waxay ahaaday ninkaan yimiday waxa yimida waxay ahaayeen sacad keligiis sacad waxaa la socday xudayfa binulyamaan saaxibu sir rasuulilah marka waxay yidhahdeen waanu nimida rasuul allow inaanu ku waardiyeyno nabigu waa hurday sida calayhi salaatu salaam ilaa aan ka maqlay jira quuradiisa aan ka maqlo aayaddaanaa soo degtay aayaddaa markii soo degtay nabiga calayhi salaatusalaam teendho oo maaragtay ka samaysan harag ayuu madaxiisa ka soo bixiyey markaasuu wuxuu dhahay insarifuu ayuha ayuhannaasu faqad casamani allah dad yaabuu iska kala gadoomau dhahay ilaahay yaa i dhowray waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markaas kabacdi waxaa ilaali jiraa layidhi toddobaatan kun oo malagaa ilaali jiraa layidhi oo waxa weeye nawm iyo soo jeed hurdo iyo soo jeed midnaba aan faaruqayn malaa'igtaasaa ilaali jirta marka ilaahay ah waxau dhahay wallaahu yacsimuka maamaasi aayaddan ka bacdi cid nabiga waardiyey jirta ma jirto oo ilaahay yaa waardiye ilaahay yaa saaray in allaha allow dhah ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii al hanuunin maayo alkaafiriina oo kaafiriinta ahayeen dad ilaahay gaalo gaalnimo uu qadiray ayaa loola jeedaa al hanuunin maayo qul waxaa tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow yaa ahlal kitaabi kitaabka ahlkiisiiow lastu ma tihidin calaa shayin shay ma tihidin wax la qaadi karo wax laga dhigi karo oo wax laga loo fiiri karo oo diinta islaamka aad ka haystaan lama ah qul waxaa u tira hawdha ilaahay yaa ahlal kitaabi kitaabka ahlkiisiiow yahuud iyo nasaaro weeye u dhahowdha ilaahay subxaana watacaala lastu ma tihidin calaa shayin calaa shayin min addiini muctadin bihi wax la toodaabi karo oo wax laga soo qaadi karo oo diinoo haysiin lama arka wey xataa tuqiimu tawraata tawraad intaad ka oogaysaan iyo walinjiila injiil iyo wamaakii unzila la dejiyey ilaykum xaggiina min rabbikum xagga rabbi ina idinkala soo dejiyo oo waxa weeye inaad ku camal fashaan weye waxaana kamid a ah iimaan aniga lay rumeeya saas weye ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaad tihiin lama arko maxaa yaele hadda diin la sheegto oo muctabar oo waxba ilaahay ka soo qaadaya ma jirto ilaah waxaa weeye nabiga calayhi salaatusalaam laga rumaynaayo oo dadkan diimaha ay sheeganayaan waxay ku taraysa ma jirto ilaah tawreed aad ka oogaysaan iyo injiil maxaa yeele tawreed iyo injiiloo la oogane waxay keenaysaa in nabiga calayhi salaatusalaam la rumeeyo iyo wamaa kii unzila la dejiyey ilaykum idinka min rabbikum xagga rabbigii laydinkaga soo dejiyey walaa yaziidanna wuu u ziyaadin wuu u ziyaadinow ilaahay kasiiran wax badan oo minhum ayaga ka midow ilaahay maakii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiya kaydka maxamedka ahow min rabbika xagga rabbiga laga soo dejiyo walayaziidanna wuu u ziyaadin wuu u ziyaadin ow ilaahay kaiiran wax badan oo minhum kamid ah ahlu kitaabka maakii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiya min rabbika xagga rabbigaa lagaga soo dejiyey oo qur-aankaasa duqyaanan qooq ayuu u ziyaadinayaa iyo wa kufran gaalnimo hadda waxaa weye duqyaanka iyo kufrigu culummadu waxay waa mutalaadifaan waa wax iskumida ah weeye qaar waxay dhuqyaankaa caamsanay yidhaahdeen maxaa yeele asag waxaweye mujaawasatu lxaddi weye maxaa yeele duqyaan iyo kufri waxay u ziyaadayaan saa horena kusoo marnay way ku kufrinayaan mar walba way kusii kufrinayaan falaa ta'sa ha ka tiirin ow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu cala alqowmi qoomka ha ka tiirin alkaafiriina oo kaafiriinta ahayeen falaa ta'sa ha ka tiirin ow daalka murgin cala alqowmi qoomka alkaafiriina oo kaafiriinta ahayeen hadday ku waayaan weye waxba haka murgin ow dha ilaahay ayay u daran tahay waxba aduga isku dhibinay ilahay lehi subxaana watacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wasaabi'uuna kuwa iisay iyo wanasaaraa nasaaro man ruuxii aamana rumeeye bilaahi alla rumeeye iyo walyoomi yoomki alaakhiri oo dambo oo wa camila camal fala saalixan camal suuban falaa khawfun cabsi calayhim korkood ahaan mayso walaa humana ahaanayaan yaxzanuuna kuwa tiiraanidowdha ilaahay hadda alla subxaanau watacaala wuxuu isku soo duuduubayaa firaqda jirta ilaahay isku soo duuduubaya intaasoo firqo waxaa ilaahay ka soo qabanaya qofkii ilaahay iyo yoomul aakhir rumeeya camal saalixana camal fala inuu liibaanay qofkaan intaa samayne inuusan waxba uusan ahayn marka ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wasaabiuuna kuwa iishay saabiiintu waa firqa yahuudda ka iilatay ama nasaarada la yidhi iyo wanasaara nasaarowna ilaahay ah, man ruuxii waxaa laga bedelayaa markaas mubtadaha weye man ruuxii aamana rumeeyow dha ilaahay intaas laisku soo daray man ruuxii aamana rumeeyow rumeeyowdha ilaahay subxaana watacaala bilaahi alla rumeeya iyo walyoomi yoomkii alaakhir oo dambe ilaahay yoomulaakhir rumeeye wa camila camal falana saalixan camal suuban oo haddii iimaan la helo camal saalixa muhiim wahay haddii waxaa weeye qofkaanu ou dhinto camal saalixana uuna samaynin ee iimaan kaliya uu ku egyahay taxta almashiica u ku jira halayidhi marka hadda waxa lagu maqaam gaaraayo liibaanta lagu gaaraayo iimaan haddii lala yimaado camal saalixa laabud ah wey falaa khawfun cabsiyow dha ilaahay caliim korkood ahaan mayso maalinta qiyaamoo dadku ay waxaa weeye khawfaayaan walaa umana ahaanaya yaxdanoo kuwa siraanyow ilaahay aakhiro lawalaahi qad xaqeeqeha akhadnaa waanu qabanow ilaahay miisaaqa banii israa'iila reer banuu israa'iil ballankoodii aanu qabanay oo waxa weeye ballanku wuxuu ahay alla inay rumeeyaan iyo rusushiisa walawalaahi laamtaan muwada'atun liqasam weeye walawalaahi ayuu dha ilaahay qad xaqeeqeha akhadnaa waanu qabanay miitaaqa banii israa'iila reer banuu israa'iil ballankooda ayaanu qabanay ilaahay subxaana watacaala la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo sidaas ayaa maaragtay ballanku ahay ilaahay subxaana watacaala uu ku qabto markaasuu dhahay ilaahay wa arsalnaa waanu dirnay ilayhim ayaga xaggooda rusulan rusul ayaan u dirnay oo ilaahay rusul baan u dirna u dhahay rusul u digaysa wa arsalnaa waanu dirnay ilayhim ayaga xaggooda rusulan rusul ayaan u dirnay kulamaa in dhammoo jaaahum oo u dha ilaahay rasuulun rasuul oo u dha ilaahay bimaa shayna ula yimaado laa tahwaa aysan ijtihaynaynin anfusuhum naftooda ilahi wuxuu yihi fariiqan fariiq oo rusushaas kamida kadabuu way beeniyeen wa fariiqan fariiqna yaktuuna way dilaayeen ow ilaahay waxyaabaha ay sameeyana ilahay wuxuu nooga waramayaa nimankaa yahuudda ah alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxaan u dirna udh ilaahay rasul weye kulamaa in dhamoo jaa'ahum oo u yimaado rasuulun rasuul u yimaado oo rusushaas ka ah bima shayna uula yimaada laa tahwaa aysan ishtihaynayna anfusum naftooda oo xaqa weye maxaa yeele naftu xaqa ma ishtihayso xaqa naftu ma jecla naftu baatilkay jeceshaa weye meesha waxaa ku jirta kadabuh weye way beeniyeen fariiqan fariiqowdha ilaahay qayb oo rusushaas ka a ah, kadabuh way beeniyeen wa fariiqan fariiqne yaqtuluuna way dilayaanoo beeninba uguma sinine dilay ugu dareen waxaa ka a ambiyada ay dileen nabi ilaahi zakariye nabi yaxyaa kamida ah weye marka fariiqaas way laayeenba qaarna way beeniyeen oo intaasay isku dareen waxay beeniyeen iyo waxay direen ay ambiyada ilaahay ka dhigeen subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi haddana subxaanahu wa tacaala waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna inaysan ahaanaynin fitnatun fitna fitnow dha ilaahay facamuu way indhabeeleenow dha ilaahay oo xaqay ka indhabeeleen wasamuu way maqal beeleen xaqa dhegaysigiisa uma bacdiyada taaba taaballaahu ilaahay waa ku soo noqday caliim korkooda markay tooba keeneen uma bacdiyada camuu way indhabeeleen wa samuu way maqal beeleen kasiirun wax badan ayaa indhabeeloo maqalbeelay oo minhum ayay kamid mid ilaahay wallahu allana basiirun allee caalim ku ah weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxasibuu waxay mareeyeenow dha ilaahay nimankaa yahuuddaa weeye marka hadda xusbaankan waxaa u la yidhi way ictiqaadi jireen ba yidhi inay maaragtay eh, alla ay u dhowaanayaan alla inay u dhowaanayaan ayay ictiqaadi jireen likownihim min duriyati alambiyaai oy allana ugu dhowaanaya inay yihiin duriyadii ambiyada oo waxa weeye ambiyada inay beeniyaan waxba dhibaato aysan u iyo dilka ay dilayaan wey marka taasi waxa weeye xusbaanku waa kaasaa layidhi arrintaasaa marka waxa weeye ilaahay uu ka warramaya subxaana wa tacaala taasi marka wax suurtagelaayo maaha ilmihii ambiyada ayaa nahay wax kasta haddaan sameyna naloo qaba maayo saasay ictiqaadi jireen ilaahay cid walba waxay samaysa waa u qabanaya ambiye ayaan ka soo jeedaa amba amba waxaa weeye dad saalixiin aan ka soo jeedaa waxaan doonana waa samayha taas ilaahay kaa yeeli maayo subxaana wa tacaala waxaa weeye qof walba waxuu mukallaf ku yahay camal baa laga doonaya hadduu camal la weydaa dadkaas wanaagsan jidkooda hadduu qaari waayo waxa weeye daalim ayuu noqonayaa oo daalimiinta midka u wasan ah ayuu noqonayaa alla markaa wuxuu dhahay waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna ah, iyo allaa takuunu labadaasba waa la akriyaa horta waxaa weeye antaanu mukhafafatu min astaqiilati weysankeedi maxduuf weeye haddii nasba la akriyo waa naasiba weeye taqacu weye ay noqonaysaa allaa taqaca ayaan dhihi lahay marka hadda waxaa weye adan isimkeedi maxduuf waaye anahu wey markaas laa takunana markaasi waxay noqonaysaa khabarkeediiyay noqonaysaa marka haddii nasbo la akriyo iyo haddii rafco la akriyo waa qiraa'ataani sabciyataani yaa layidhi waxaa la yidhi antan hadday dhacdaa la yidhi bacda maa yufiidu lyaqiin waxay yidhahdaan culummada carabiyada an hadday dhacdo wax yaqiin faa'iideynaya bacdigeeda waxay noqonaysaa mukafafa min ataqiilati wax kalena ma ixtimaali karto sida calima an sayakuunoo kale hadday dhacdaa la yidhi wax faa'iidayhaya dhanni bacdigeedane naasibay noqonaysaa wax kalena ma ixtimaali karto sida wadannuu an malja'a min allaahi ilaa ilayh hadday dhacdaa la yidhi wax labada ixtimaalaaya oo danni iyo yaqiin ixtimaalaaya waxa weeye labadaasaa ku banaan inay markaasi waxa weeye waxa ka dambaysa ay nasbiso iyo ay rafciso weye sida aayaddaanoo kale weye marka rafcadu waxa weeye waxay noqonaysaa calaa ta'wiili xasaba oo bimacnaa calimaa weye nasbaduna waxay noqonaysaa dhanni weye waxasibuu waxay maleeyeen ow dha ilaahay allaa takuuna inaysan dhacaynin ow dha amase allaa takuunu inaysan ahaanaynin fitnatun fitna oo waxa weeye arrintan ay samaynaayeen oo macaasidaah oo ay ambiyada ilaahay beeneen waxna ay dilaayaan ayay waxay la noqotay inayna macnaha arrintaas fidna ka dhalin oo cadaab ka imaanan weye markaasuuda ilaahay facamuu way indhabeereenow ilaahay xaqay ka indhabeereen oo arki maayaan weyne wa samuu way maqal beeleenoo xaqa dhegeysigiisa ayay maaragtay ka maqal beeleen uma bacdeeda taaballaahu ilaahay waa ku soo noqday calayhum korkooda oo markay sidaas noqdeen oy ilaahay u soo noqdeen ayaa ilaahay towbadoodii aqbalay uma camuu way maqal beeleen beeleenow ilaahay wa samuu ilahay wuxuu uma xamuu way inla beeleen wasamuu way maqal beeleen mar labaad weeye kasiirun wax badan ayaa maqal beela oo inla beelay oo minhum ayaga kamid own ah ilaahay wallahu alla basiirun alliya caalim ku aweeye ilaahayni bimaa yacmaluuna waxay camal falaayaan alla caalim ayuu ku yahay subxaanau watacaala marka hadda waxaa weeye aayaddan waxa loogaga warramaayo inay mar walba waxaa weeye xumaan ay samay jireen ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya marka hadda maradii hore reer banu israa'iil waxaa ka dhacaa la yidhi fasaad iyo qadliyaa ka dhacay waa midda horeo ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala facamuu wasamuu uu dhaha ilaahay marka taas waxay aheedaa layidhi zaminkii nabi shacye iyo armiya weye ilaah ay dilaan baa layidhi shacyay dileen baa layidhi armiyana way xabiseen markaasaa ilaahay wuxuu ku sallidaa layidhi nin la dhihi jira buktu nasar oo ninkii baytalmaqdes kharaabiye ah jamacoodiyaa ilaahay kala geeyey dhammaantooda baytalmaqdes ninkaas waa kharaabiyaa layidhi markaasay dulli iyo hawaana ku dhacaa layidhi markii ay soo noqdeen ayaa waxaa waxaa soo jihaysaa layidhi boqor oo markaasi muluugta faris ka mid a ah, markaas boqorkaas ayaa waxaa layidhi baytalmaqdes boqorkaasaa xamilaa layidhi oo markaasi buktunasar dilayaa layidhi waddankooda ayuuna yahuud u celiyaa layidhi way bateen baa layidhi waxay noqdeen xaalad fiican bay ku noolaadeen soddon sanay saas ahayen baa layidhi waa midda kaleo haddana ilaahay suma camuwa samu ayuu dhahay haddana maxsiniy ay ku laabteen ba layidhi oo waxay dileen ba layidhi nebi zakariye iyo nebi yaxyey dileenaa layidhi marka hadda intaas ayaa lagu ishaarayaa ilaahayna mid kale ayaa imaan doonto latufsiduuna fi lardi maratayni walaa tacluna culuwan kabiiran o ilaahay arrimahaasee banu israail mar walba way samaynayaan markaasuu dha ilaahay wallahu allow dha ilaahay basiirun allihii caalim ku aweeye ah bimaa yacmaluuna waxay camal falayn ilahay caalim buu ku yahay marka walgo ilahay waa ku jaasinayaa casharkeennana intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu